alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii xusnumuslim waxaynu ku jirray qaybta ku saabsan fadliga dikriga yacnii dikrigu inuu fadli badan leeyahay marka fadaa'ishii ku soo aroortay nusuusta waa wax ka mida la tilmaamaya wuxuu sheikhu yihi raximah allah wa qaala sala allahu alayh wasalam wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaab ku kastoo akhriya xaraf ka mida kitaabka ilaahay bimacnaa qur'aanka ka mida falahu bihi xasana wuxuu ku helayaa hal xasanu ku helaya waalxasanatu bicashri amhaaliha halka xasanana waxay ku sugan tahay toban la miday ku sugan tahay bimacnaa toban goor baa la labanlaabayaa oo xasanadii toban baa lagu dhufanaya laa aquulu aliflaamiim xarf ma odhanaayo ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam aliflaamiim oo isku dhan waa xaraf walaakin alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarf ha yeeshee alifku waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf bimacnaa alifka keliya waxaa lagu helayaa toban xasano laamka keliya waxaa lagu helayaa toban xasano miimka keliya waxaa lagu helayaa toban xasano yani xasanaadka wax la labanlaabo waxa ugu yar toban goor xadiidka waxaa soo wariyey tirmidi ayaa soo wariyey waana xadiis saxiixa oo sheekh albaani waa saxiixinaya xadiiska waana min xadiisi cabdullahi ibni mascuud weeyaan way jirtaa bacdi inay yidhaahdeen qadarka dambe waa mawquuf ama dhammaantiiba ay arjixeen inuu mowquuf yahay laakiin siday culammadu u badiyaan waa inuu yahay xadiis marfuuca oo min qowli nabiy ah calayhi salaatu wasalaam sidaana uu ku asaxay sidaas yada ah ayaa marka arjaxa waynagii soo sheegnay dikriga ugu fadliga badan lihi inuu yahay qur'aanka oo qur'aanku waa dikruullah yacnii ilaahay baa sheego waa hadalkiisii ilaahayna waa lagu xusaya waana afdalu dikr xasanaadkana sideedaba waxaa la labanlaaba waxa ugu yar toban goor ilaa toddoba boqoloo goor in la labanlaabo xasanaadka qaarna waa dhacdaa sida adilada ku soo aroortay ka badan in la sii labanlaabona waa dhacdaa laakiin dunuubaha xagga cadadkiiyo tirada lagama labanlaabo xataa haddii wax xurmadooda aawadeed uu dembigu ku weynaanayo ama goor ama xilli uu dembigu sii weynaanayo haddii dembigaa lala yimaado dembiga xagga tirada lagama labanlaabo haddii xaramkoo kale lagu sameeyo ama bilaha xurmada lahoo kale la sameeyo yacni laalaab waa jirayaa laakiin xagga kayfiyada ayaa laga labanlaabaa ee hal sayi'a keliya ayaa loo qorayaa dembi kasta laakiin sayi'adaa kala weynaan karta laakiin xagga kamiyad iyo tirada marka laga eegaayo xasanaadkaa la labanlaabaa waatay culammadu yidhaahdaan man ghalabat aaxaaduhu casharaatihi faqad halak ka ay ka qaalib noqoto oo ka badato midhmidhkiisu ay ka bataan toban tobankiisa ay ka bataan waa halaagsamaya midhmidhkiisa maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa dunuubtaa loo jeedaa tobankiisana waxaa loo jeedaa xasanaadka ayaa loo jeeda xasanaadka ayaa loo jeeda qur'aankii xuruuftiisi waa badan tahay markaa fadliga ku sugnaanaya akhrinta qur'aanka la akhriyaana inuu badanayo ayaa laga qaadanaya wa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaala kharaja rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cuqbat bnu caamir waxauu yihi rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa soo baxay wa naxnu fi sufa annaga oo ku sugan sufada sufadu waxay ahayd masjidka daaraddiisa dambe ayay markaa ahayd oo saxaabada muhaajiriinta ayaan hoyga lahayn ayaa waxay seexan jireen masjidka xaggiisa dambey seexan jireen halkaasayna iska joogi jireen niman tijaare iyo wax ku mashquulsanna may ahayn ciddii markaa waxeshaana waa u keeni jirtay yacnii timirta iyo marka la gooyo waxaa la keeni jiray qaybo timirta abaa ah la keeni jiro meeshay ku cuni jireen yacnii halkaasaynay markaa kuna cibaadaysan jireen salaadaha ku tukan jireen qur'aanka ku akhrin jireen ku wardiyi jireen kii markaa waxa weeye bare iyo hoy helaa sufada waa ka baxayey marka sufadu waa halkaa daaradda masjidka ah ay iska degganaayeen saxaabada aan haysan meelay u hoydaan iyo wax la mida wuxuu nagu soo baxay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wanaxnu naxnu fii sufa annagoo ku sugan sufada bimacnaa daaradda masjidkee dambe ee annagoo ku sugan fa qaala wuxuu yidhi ayukum yuxibu an yaqduwa kula yowmin ilaa budxaana wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayukum yuxibu kiineebaa jecel an yaqduwa inuu kallaho kulla yowmin maalin kasta inuu kallaho kee jecel ilaa butxaana toga butxaan la yidhaahdo u kallaho waa tog madiine u dhowaa aw ila alcaqiiq ama toga caqiiq la yidhaahdo uu markaa u kallaho kee jecel labada tog labaduba madiine ayay u dhow yihiin laakiin waxaa u sii dhow madiine caqiiq baa u sii dhow caqiiq ayaa u sii dhowaa imika waxa weeye dee magaalada dhexdeedii baa u marayaa magaaladii baa weynaatay fayatiya minhu binaaqatayni kuumaaweyni fii hayri ismin walaa qatiicati raxim dabeedna uu kala yimaado toggaas laba markaa hal yacni laba markaa waxa weeye laba halaad uu kala yimaado yacni laba tuldood oo geela yacni uu kala yimaado laba halaad oo kawmaaweyni kurusya waaweyn uu kala yimaado halkaas fii hayri ismin dembi la'aantii isagaan dembi gelin walaa qatiicati raxim qaraabagoynna aan la imannin uu kala yimaado halkaa ka soo kaxaysto laba tuldood ama laba halaad oo geel ah oo kurus waaweyn uu kala yimaado wax dembiyo uu ku galayna aanu jirin kee sidaa jecel halkaasina waxay ahayd labadaa tog sayladda lagu iibiyo geela ayay ahayd fa yaa rasuula allah waxaanu ku nidhi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam nuxibu dalik sidaa waa jecellahay qaala afalaa yaqduu axadukum ila almasjid muu u soo kallaho midkiin masjidka muu u soo kallaho fa yaclama dabeed uu aqoonsadoo garto aw yaqra'a ama uu akhriyo aayatayni laba aayadood oo min kitaabi illaahi caza wajal kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah ka mid ah khayrun lahu min naaqatayn labada aayadood inuu barto ama laba aayadood akhriyo intuu masjidka yimaado masjidu nabowiga calayhi salaatu wasalaam waxay uga khayr badan tahay min naaqatayni laba halaad oo geela ayay uga khayr badantahay laba halaad oo geela ayay uga khayr badantahay wa alaaun saddex aayadood oo qur'aanka ka mida inuu bartaa ama akhriyaa waxay uga khayr badan tahay khayrun lahu waxay uga khayr badan tahay min alaasin saddex halaad oo geelah ayay uga khayr badantah wa arbacun afar aayadood oo qur'aana ah. inuu barto oo aqoonsado ama akhriyo waxay uga khayr badan tahay min arbacin afar halaad oo geelay uga khayr badan tahay wa min acdaadihinna min alibil iyo tirooyinkooda oo geelay uga khayr badan tahay bimacnaa haddii intaa ay ka badatana shantii aayadood ee la akhriyaa waxay ka khayr badan tahay shan halaad oo geelah oo kurisiyo waaweyn ayay ka khayr badantay xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey waana xadiis saxiixa muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey bukhaari iyo muslim waxay soo wariyaan dhammaantood waa wada saxiix marka laakiin la raacinayo waa saxiix lagu sii larayo waxaa loo jeedaa weli tawdiix baa loo jeedaa laakiin wax alle waxay soo wariyeen waa wada saxiix weeye xadiiskan waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay qur'aanka in la barto ama qur'aanka in la akhriyaa fadliguu leeyahaa laga qaadanaya oo inuu aad iyo aad u fadli badan yahay ayaa laga qaadanaya tusaalahanna waa soo dhoweyn niyadda loo soo dhowaynayo la doonaayo dadku inay ku aqoonsadaan fadliga qur'aanku leeyahay wa ila yacni markaa darra yacni in yar quraanjo wax la eg oo aakhiro loo sameeyaa ka khayr badan addunya bixadaafiriha adduunyadao dhan laakiin misaalka laynoo sheegayaa waa liltaqriibi ila alafhaam fahamada in loo soo dhoweeyaa looga jeedaa yaa aayad keliyoo la barto ama aayad keliyoo la akhriyo baa adduunyadoo dhan ka khayr badan ee waxaweeye fahamkaa loo soo dhowaynayaa oo markaa waxa weeye waa taqriib lilafhaam baa looga jeeda taasna waxaa laga qaadanaya in lagu dadaalo qur'aanka barashadiisa ama qur'aanka akhriskiisa in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya wa qaala sala allahu alayh wasalam man qacada maqcadan lam yadkur illaaha fiih nebigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam man qacada ku kastoo fadhiista maqcadan meel la fadhiisto fadhiista meeshaa la fadhiisto lam yadkur illaaha fiih aanu ilaahay xusin meeshaa gudaheeda ilaahay aanu ku xusinoo xus ilaahay ku soo qaadin kaanat calayhi min allaahi tira waxaa ku sugnaanaysa korkiisa oo xagga ilaahay kaga sugnaanaysa tiratun yacni dabagal arrinkaa lagu dabagalo yacni tirada waxaa looga jeedaa yacni ay tabica yacni arrinkaa in lagu xisaabayo lagu dabageliyo in lagu dabageliyo waxaa kaloo lagu fasiray tirada in looga jeedo nuqsaanta ya marka naqsi baa arrinkaa ugu jira oo waxa weeye waa arrin marka aakhiro yacni marka arrinkaa lagu dabagelayo oo loo qabsanaya macnuhu u dhacaya waatii xadiiska ay ku soo aroortay man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu riwaayo kale waxay sheegaysaa faka'namaa wutira ahluhu wa maaluh waxaad mooddaa in la cidhib gooyey ehelkiisiiyo maalkiisiiyo keligii la reebay keligii la reebay wutira tira waxa weeye waa masdarkii watara iyo tiru tira sida wacada iyo cidu cida marka waxaa looga jeeda calaa kulli xaal waa arrin loo qabsanay wa man iddajaca ku kastoo jiifsada madjacan meel la jiifsado jiifsada meeshaa la jiifsadoo lam yadkur illaaha fiih ilaahay aanu xusin meeshaa gudaheeda aanu ku xusin lam yadkur illaaha fiihi waxay sifo ka tahay marka horena maqcadan marka labaadna madjacan madjicanna maahay waa madjacan kaanat calayhi min allaahi tira waxaa ku sugnaanaya calayhi korkiisa min allaahi xagga ilaahay waxaa kaga sugnaanaya tira ay tabica dabagal arrinkaa lagu dabagelayo loo qabsanayo ayaa ku sugnaanaysa oo bimacnaa xisaab ahaan loogu qabsanayo maxaad meesha ilaahay ugu xusi weyday oo xuska ilaahay aad ku xusayso maxaad u dayacday intaasoo meelood baanad ilaahay ku xusin intaad fadhiisatay ama jiifsatay baanad xus ilaahay la iman xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud waghayruhu baa soo wariyey min xadiisi abi hurayra waana saxiix wa qaala sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa jalasa qawmun majlisan ma fadhiistaan qawmun qola ma fadhiisato aw ama duul ma fadhiistaan majlisan meel la fadhiista ma fadhiistaan meeshaa la fadhiisto lam yadkuru llaha fiih ilaahay aynay ku xusin fiihi meeshaa gudihiisa aynay ilaahay ku xusin walam yusalluu aynay kuna sallin oo ku salliyin calaa nabiyihim nebigooda calayhi salaatu wasalaamna aynay ku salliyin ilaa kaana calayhim tira inay korkooda ku sugnaato mooyaane qabsasho arrinkaa loo qabsanayo lagu dabageraayo fa in shaaa cadabahum hadduu doono ilaahay waa cadaabaya oo arrinkaa waa ku cadaabayaa sababta inuu ilaahay xusi waayeen oo meel ay fadhiisteen ilaahay xuskiisa ay kula iman waayeen nebigana calayhi salaatu wasalaam ay ku sallin waayeen hadduu doono ilaahay waa ku cadaabayaa tegistay arrinkaa ka tageen wa in shaaa ghafara lahum hadduu doonana waa u dembi dhaafaya xadiiskaana waxaa soo wariyey tirmidi ayaa soo wariyey waana saxiix tirmidina waa saxiixiyo wuxuu uhi waa xasanun saxiix waa min xadiii abi hurayra min xadiisi abi hurayra weeyi sanadkiisa nin baa ku jira laakiin mutaabacaad buu leeyahay oo dariiqyo kaleoo sii xoojinaya ayaa jira in laga hadlay ayaa ku sugan laakiin waxaa jirta mutaabacaad yacni markaa ruwaad kale oo ku raacday oo isla sidaa u soo warisay baa jirta sidaas aawadeed waa saxiix weeye wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min qawmin qola ma jirto qawmkaasoo yaquumuuna istaagaya min majlisin meel la fadhiisto ka kacayaa ma jiraan meeshaa la fadhiisto laa yadkuruuna allaha fiih ilaahay aynay ku xusin meeshaa gudaheeda ilaa qaamuu inay ka kacaan mooyaane can mithli jiifati ximaar yani bakti dameer wax la mida inay meeshaa kaga kacaan mooyaane jiifadu waa bakhtiga dameer bakhtigii wax la mida inay kaga kacaan meeshaa mooyaane wa kaana lahum waxaa u sugnaataa maalinta qiyaame xasratan tiiraanya ayaa ugu sugnaataa ficilka caynkaasay la yimaadeen oo dikriga ilaahay inay ka tageen ah kaanada isimkeedu wuxuu noqonayaa ee tarkiga ay dikriga ilaahay ka tageen ayaa marka u noqonaya marka damiir qadaran oo u noqonaya xuska ilaahay tegistay ka tageen u noqonaya xasratanna wuxuu noqonaya khabarkii ayuu noqonaya xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed ayaa soo wariyey min xadiisi abi hurayra marka waxa weeye xadiiskanna isla macnihii hore ku saabsan yahi axaadiista mawduucan ku soo aroortay weliba xadiiskii hore aan sheegno xadiiskaa hore ee salliga ku daraaya waxaa soo arooray dariiq kaloo isaguna isla sidaa sheegaya oo wuxuu xadiiska oo dariiqaa kale sheegayaa maa qacada qawmun maqcadan lam yadkuruu fiihi illaaha caza wajalla wa yusalluu cala alnabiyi sala allahu alayh wasalam ila kaana calayhim xasratan yowma alqiyaamah wa in dakhaluu ljannata lisawaab yacnii qolo fadhiisataa meel la fadhiista ma jirto meeshaa la fadhiistoo ilaahay aynay ku xusin nebigana calayhi asalaatu wasalaam aynay ku sallinin oo salli aynay ula iman inay tiiraanyo ku noqoto maalinta qiyaamada mooyaane walow jannadaba ha galaane waxay u tiiraanyoonayaan ajarka seegay daraaddeed ayay u tiiraanyoonayaan waxaa kaana soo wariyey imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa soo wariyey marka abdusaalix assammaan oo markaa ku mutaabacaynaya saalix mawla taw'ama oo xadiiska hore aynu sheegnay soo wariyey fa in shaa cadabahum wa in shaa ghafara lahum ku raacaya ayaa ka soo wariyey sanadkiisuna waa saxiix sida sheekh albani sheegay axaadiistaa culammada qaarkood waxay ka deliishadeen meel kastoo la fadhiisto inay waajib tahay oo inay sunno ahayn ee ay waajib tahay in ilaahay lagu xuso nebigana lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam haddii sidaa la yeeli waayana in lagu dambaabayo wejiga looga deliishanayaana waxay tahay maadaama la yidhi aakhiro arrinkaa waa lagu dabagelaya waa lagula xisaabtamaya maadaama la yidhi fain shaaa cadabahum wain shaaa hafara lahum hadduu doonana ilaahay arrinkaa waa ku cadaabaya hadduu doonana waa u dhaafaya yacni taxta ay ku sugan yihiin waxay ku tusinaysaa inay waajib tahay oo ayna sunno ahayn jumhuurka culammadu waxay qabaan inay sunne mu'akada'a tahay ayay qabaan sida jumhuurkaana raajaxsan oo qawisan sababtuna waxa weeyaan riwaayadan sixadeeda layskuma waafaqsana sanadkeeda waxaa ku sugan dacfi riwaayadii kaleaynu soo naqlinay iyadu markaa saxiixada ahayd waxay sheegaysaa inay waxay u tiiraanyoonayaan tahay sawaabka ka nuqsaamay ilaa kaana calayhim xasratan yowma alqiyaama wa in dakhaluu ljannata lithawaab riwaayadaas waa riwaaya saxiixa waana riwaayada shaahidka looga dhigay farqaana u dhexeeya labada cibaaro oo riwaayadaasi waxay faa'iidaynaysaa xataa hadday jannada galaan way tiiraanyoonayaan oo waxay u tiiraanyoonayaan sawaabka ka nuqsaamay daraaddeed bay u tiiraanyoonayaan culammada qaarkood oo riwaayadan doonay inay tawjiihiyaan waxay yidhaahdeen fa in shaaa cadabahum wa in shaaa ghafara lahum waxaa loo jeedaa dunuub kale inuu markaa ilaahay ku cadaabayo ama u dhaafayo kollay hadday asixi lahayd macnahaasi daahir maaha waayo dembiyo kale lama sheegin waxaa laga warramayana waxay ahayd dikriga ilaahay lagu xuso meel walba iyo salliga nebiga lagu salliyo meel kastoo lagu sugan yahayba tegista laga tago inay markaa uga imanayso tabico ilaa kaana calayhim tira tiraduna waxay tahay waa naqsi ama waa tabica yacani nuqsaan baa uga imanayso bimacnaa ajarkoodii baa ku nuqsaamaya haddii naqsi lagu fasiro macnaheedu waa iska waadix oo waayo ka cibaadada badan iyo dikriga badan la yimi dee wuxuu helayaa ajar badan ajarkiisuna waa u badanaya ka markaa waxa weeye aan la imanna ajarkiisu waa nuqsaamaya marka calaa haada waxay noqonaysaa in aynan ishkaal lahayn laakiin intan dambe tawjiiheeda ayaa ishkaal lahaa markaa saas aawadeed wejiga fiicani waa wejiga jumhuurku ku tageen ayaa markaa fiican culammada markaa odhanaya waajib weeye odhanaya waxay isku xoojinayaan riwaayadaas iyo ilaa qaamuu can misli jiifati ximaar oo inay ka kacaan mooyaane bakhti dameer wax la mida inay ka kacaan mooyaane xadiis waxaa ku soo arooray laysa lana mahalu saw annaga nooma sugna tusaalaha xumi marka maadaama bakhti dameer loogu lagu matelay inay ka kacayaan wax la mid ah in la dhaleecaynayaa laga qaadanayaa demmi baa ku jira bay leeyihin calaa kulli xaal yacnii qowlkani weji waa leeyahay laakiin sida jumhuurka ayaa markaa fiican cusri baana ku jira in la yidhaha meel walba in ilaahay lagu xusaa waa arrin waajib ah haddaan la samayna waa lagu dembaabayaa waa arrin markaa yacni markaa culus weeye oo markaa culays ku jiro adkaaru listiqaadi min annawm baraarugga hurdada laga baraarugo adkaartay leedahay ayuu halkanna sheikhu kaga hadlayaa raximahullah alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur sheikhu wuxuu ku kaaftoomaa xadiiska qadarka uu ruuxu akhrinayo sida badan intaasuu ku kaaftoomaa haddii dikri la akhrinayo tahay wuxuu ku kaaftoomaa inta la akhrinayo bes si aan dadka qaarkood aynay iskaga darsamin qadarka xadiiska ka horreeya ee soo sheegaya iyo markaa qadarkii la odhanayey ee la akhrinayay si ayna isaga dheehgelin si ayna isaga dheehgelinoo iskaga qaldamin marka ruuxu markuu hurdada ka tooso wuxuu odhanayaa alxamdu lilaah mahadi ilaahay bay u sugnaatay xamdi oo dhan iyo mahadnaqoo dhan ilaahay baa mutaystay ilaahay baa la gaar ah alladii kaasoo lilaahi baa laga sifaynaya kaasoo ilaahaasoo axyaana na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dilay dabadeed oo geeri markuu noo keenay dabadeed kadibna nooleeyey waxaa laga soo qaadayaa hurdadii inay tahay geeri baraarugga laga tooso hurdadana inay tahay nolol inay tahay wa ilayhi nushuur xagga ilaahay oo keliya ayuu ahaaday soo noolayntu oo xagga ilaahay baa marka dadka la soo nooleeyo loo noqonayaa ilaahay baa khalqiga xisaabaya oo cid walba abaalmarintiisa siinaya xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa aayaadka qur'aanka ku soo arooray iyadoo laynoo sheegaayo hurdadu inay tahay tawafi nafta la oofsanayo oo nafta la qabanayo allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha laba goorba ilaahay nafta waa qabtaa marka uu ruuxu geeriyoonayo ilaahay nafta waa qabtaa si dhammaystiran buu u qabtaa markuu ruuxu geeriyoonayo naftii ilaahay waa ka qabanaya markay seexatana ilaahay naftii waa qabanaya labaduba waa tawafi labaduba waa tawafi oo waa oofsad axaadiistana waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam annawmu akhulmowt ahluljannati laa yanaamuun waxaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ahlu jannuhu ma seexdaan markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam hurdadu waa geerida walaasheed oo hurdada iyo geeridu waa walaalo yacni waa isshabbahaan ahluljannati laa yanaamuun ahlu jannuhu ma seexdaan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ruuxu markuu seexdo naftii si waa loo qabtay sina waa u joogtaa waxaa la qabtay garashadii iyo tamyiiskii iyo dareenkii baa la qabtay waxa hareerihiisa lagaga hadlayo iyo waxa la qabanayo iyo waxa agtiisa lagu samaynayo ma oga marka naftii si waa loo qabtay sina waa u joogtaa sina waa u joogtaa sina waa loo qabtay aayad weyn baa ku sugan arrinkaa ah. waana arrin aynu ku xasuusan karro geeridii aynu ku xasuusan karno marka haddaba ruuxu baraarugayo toosayo qadarkii nafta laga qabtay baa la soo celinayaa qadarkii baa la soo celinaya xaaladda haddaba marka la baraarugo waa in ilaahay loo mahadnaqaa ila naftaadii inta la qabtaa dib lagugu soo ceshay qadarkii laga qabtay ayaa dib lagugu soo ceshay allah baa mahadi u sugnaatay allahaasoo na nooleeyey markuu na dilay oo geeri noo keenay dabadeed marka rabbi baa loo mahadnaqaya xamdiga ilaahay iyo mahadnaqa in la farabadsado ayaa laga qaadanayaa oo xaal walba ilaahay loo mahadnaqo nebiguna sala allahu alayh wasalam yacni xaal walba ilaahay buu mahadnaqi jiray axwaasha si gaara mahadnaqa loo xusayna waxaa ka mida markaa hurdada laga baraarugo ayaa ka mida waxaa soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam wax farax geliye markuu arko wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat waxaa mahadii u sugnaatay ilaaha sababta nicmadiisa ay ku dhammaystirantay waxyaalaha wanaagyaalkii ku kaamil noqdeen oo ku dhammaystirmeen sababtiisa ayaa mahadi u sugnaatay wax farax geliya markuu arko alxamdu lilahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat ayuu odhan jiray wuxuu karaahiyeysto markuu arkana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay baa mahadle xaal walba xaal walba ilaahay baa mahadle haddii qofkii xataa musiibe adduunya ku timaado wuxuu odhanayaa alxamdu lilaahi calaa kulli xaal laakiin mawdicani waa mawdic sii khaasa oo si gaara xamdiga loogu xusay siiqadana loo odhanayo marka fadli baa ku jira xilligaa gaarkaa ah in siiqadaa lagula yimaado siiqadaa laynoo sheegay odhaahdaa laynoo sheegay odhaahaan ahayn waa inaan lagu bedelin oo ma kaafinayso in la yahay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ee sida laynoo sheegay bes waa in la yidhaahdaa saasaa fadliga gaarka ku sugnaanaya waxaa kaloo la odhanayaa wakhtigaa hurdada laga tooso laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu almulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay ayaa uluuhiyada xaqi u sugnaata laa shariika lahu xaalaanu wadaaga lahayn oo cid la wadaagta aynay jirin wuxuu la gaarka yahay ay laa mushaarika lahu ayaa ilaahay ilaahnimadu u sugnaatay uluuhiyada xaqa ahi iyo ilaahnimada xaqa ahi shariig ma leh waana keligii isagaa la gaara lahu lahulmulku isagoo quraa mulkigoo dhammi u sugnaaday allaahoo qura ayaa mulkigu dhammaantii u sugnaaday horumarinta la hormariyey lahu oo khabarka la qadimaa laga qaadanayaa koobista lahu ay lilaahi ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday almulku mulkigu laa ligayrihi cid kale uma sugnaan baa macnuhu u dhacaya taqdiimu maa xaquhu ta'khiir yufiidu alxasra walahu alxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mahadnaqu wa xamdi dhammaystiran ilaahay baa loo mahadnaqaa wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u ahaaday miduu awood badan buu ahaaday subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan oo ka dheer waalxamdu lilaah mahadoo dhammina ilaahay baa la gaara oo la khaas ah ama ilaahay bay u sugnaatay walaa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq cid kale in la caabudaa xaq ma ahe waa baatil wallaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn cid ilaahay u dhigantaaba ma jirto cidba lama barbardhigi karo daata ahaan iyo qadar ahaan iyo sharaf ahaan si walba ilaahay waa u weyn yahay walaa xawla walaa quwata ila billaah walaa xawla wax tab iyo xeelad ahi ma jirto walaa quwata wax xoog ah iyo awoodina ma jirto ilaa billaah icaanada ilaahay iyo kaalmaynta ilaahay inay ku sugnaata mooyaane bimacnaa tab iyo tamaritoonna nooma sugnaan inuu ilaahay nagu kaalmeeye mooyaane laa xawla walaa quwata ay lanaa ila billaah yacanii xeelad iyo aanu kula nimaadno xarako iyo dhaqdhaqaaq iyo xasilooni iyo camal iyo odhaah iyo eray yacni shaynaba aanu ku samayno tab iyo tamartoonna nooma sugnaan awood aanu wax iskaga dayno ama iskaga baajinno ama wax iskaga daafacno yadana nooma sugnaan ilaa billaah icaanada ilaahay iyo kaalmaynta ilaahay inay ku dhacda mooyaane alcaliyi alcadiim allahaasoo alcaliyi kii korreeyey ah alcadiimi kii weynaa ah rabbi kfir lii ayaa rabbi rabbigayow waa baryo ikfir lii ii dembi dhaaf xadiiska caynkaa sheegaya waxaa soo wariyey bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay ruuxu hadduu hurdada ka baraarugo oo dabadeed markaa dikrigaa akhriyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ayuu akhriyey ilaa laga gaadhayo walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliyi alcadiim yacni sidaas ayuu marka akhriyey rabbi kfir lii ilaa laga gaadhaayo ducada rabbi ikfir lii laga gaadhaayo hadduu sidaa yidhaahdo ilaahay waa u dembi dhaafaa hurdadiibu ka toosay dabeedna dikrigaa inoo qoran laga soo bilaabo kelmadda towxiidka ee laa ilaaha ila allah laga gaadho rabbi ikfir lii ayuu akhriyey nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam cidda sidaas samaysa ilahay waa u dembi dhaafaa waa fadli weyn hadduu dabadeed kaco oo uu soo weysaysto markuu intaas sameeyey dabadeed buu kacay dabeedna waa soo weysaystay laba ragcadood buu tukaday markaana salaaddiisa waa la aqbalaa labadaa ragcadoodee uu tukaday waa laga aqbalaa ilahay baa ka aqbalaa hadda qabuulku waa shay cadiim hamoodin ilaahay baa ka aqbala inay tahay wax yar saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen haddaan ogaan lahaa cimrigayga hal sujuud in layga aqbalay sida laga soo wariyey cabdulahi bni cumar haddaan ogaan lahaa cimrigayga intaan noolahay hal sujuud in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa si yaqiin ah waxaan jeclaysan lahaa geeri ee waxaanan hubin cimrigayga intaan noolaa sujuud qura in layga aqbalay baanan isku hubin ya oo arrinkaa yaqiin aanan ogeyn marka shaygii laynagu yidhaahdo yacni qabuul baa ka imanaya waa shay cadiim oo shay aad iyo aad u weyn cid walbana ilaahay waxba kama aqbalo ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa kuwa muttaqiinta ah innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa oo qura kuwa muttaqiinta ee taqwada la yimi ayuu ilaahay wax ka aqbalaa xasri koobis baa la geliyey innamaa waxay faa'iidaynaysaa cid kale kama aqbalo marka waxa ku sugan fadli weyn baa ku jira waxaana laga qaadanayaa yacni kelmadda towxiidka in aad loogu dadaalo iyo dikriga iyo ducada towxiidkii baana markaa lala yimi nebiguna wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir wax la yidhaha tii ugu fadliga badnayd ayuu ruuxu markuu tooso u odhanaya markaasuu wuxuu raacinaya subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waalbaaqiyaat asaalixaat waa hadhaayadii wanaagsanaa ee baaqiga noqonayay walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim adkaartaa la odhanayo waxay ka dhigan tahay tawasul oo baryada ilaahay la baryi doono baa laga hormariyey yaa shayga cibaadada ah ilaahay baa loogu tawasulaa bimacnaa lagu baryaa camalka saalixa sababtiisa ilaahay wax waa ku aqbalaa saddexdii nin ee ummadihii hore ka mid ahaa ee godka gala ee nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam god bay galeen markaasaa dhagax weyn baa soo dulundulcooday godka afkiisii buu markaa dabeedna ku daboolmay saddexdii nin waxay sayaan dhagaxa iska qaada way qaadi kari waayeen dhagxiiba afka ka saaranoo meelay ka soo baxaanna ma bannaana iskana riixi kari waayo o iska qaadi kari waayo nimankii markay xaaladdaa cidhiidrigaa galeen ayuu waxay dhaha maanta waxayna badbaadinaya waxaa jira dee inaynu ilaahay barinno markaa nin walowba camalkaagaad ugu rajada badan tahay yaa ilaahay agtiisa camalkaas leedahay alleel camalkaasaa kugu qiimo badan waxaad la timaado ilahay ku bari saddexdii mid waliba camal wanaagsan buu ilaahay ku baryey mid wuxuu ku baryey labada waalid iyo siduu ugu samafali jiray ee ugu cacabnaa ee u ixtiraami jiray ee uu la dadaali jiray wanaagga yacni ayuu ku baryey birulwaalidayn waana shay cadiim ah wuxuu yidhi habeenkii marka la yimaado la soo hoydo cidaan wax siiyo waxaa ugu horrayn jiray inaan labada waalid u keeno caano ay cabbaan cid kaleaan ka horraansiin jiray ma jirin habeen baan caanihii soo lisay waxaan la kulmay labadii waalidoo gam'ay waxaan karaahiyaystay inaan toosiyo caanihii oo gacmaha aan ku hayo baan la dul fadhiistay anoo sugaya bal markay baraarugaan inaan caanaha siiyo sidaan caanihii u hayo ula dul fadhiyey baa habeenkii ku dhammaado waagii ku beriyey ilaahu haddaad ogtahay arrinkaa adiga dartaa mooye wax kale inaanan u samayn kurbada aanu ku sugannahay iyo dhibaatada aanu ku sugannahay ilahu naga fayd dhagaxiibaa in ka bannaanaatay in ka mida ayaa bannaanaatay dhagaxii baa durkayoo in yarbaa godkii ka bannaanaatay oo aanaan ka bixi karin kii kale ilaahay wuxuu ku baryey ammaanooyinka iyo siduu u ilaalinayey oo wuxuu yidhi nin ninbaan shaqaale ka dhigto waxbaan u dirta mushahar baan kula heshiiyey mushqaayaddii anaan siinin ayaa ninkii iga tegey waa igu soo noqon waaye mushqaayaddiisii baan xoole u geliyey waa u rogrogay xoolihii baa fara batay xoolo badan bay noqdeen oo aad iyo aad u badan ninkii baa beri dambe ii yimi wuxuuhi nin yahow xoolahaygii isii mushqaayaddii aan kugu lahaa isii wuxuuhi waxa aad xoolo aragto waa ujradaadii warniyow ha igu dheeldheeline mushqaayadaydii isii dheeldheelka iga daayo wuxuu uhi kugu dheeldheeli maayee waa dhabtay waa dhab weeye waa run warkaas waxaa xoola aad aragto xoolo noolo fara badan ayuu wuxuu waxaasi waxa waa maalkaagi markuu rogrogay wax alla wixii markaa si cajiibay wixii u tarmeen oo u fara bateen marka xoolo aad u badan ayuu markaa leeyahay xoolaha adigaa leh ninkana dee u qaadan waayo nin lagu dheeldheelayay inuu yahay ayuu u qaatay kugu dheelleli maayo hadaad munta kaxaysa buui wuu kaxaystay waxna kama tegin buuri wuu kaxaysto waxba kama tegin ilaahu haddaad ogtahay arrinkaa inaan adiga dartaa u sameeyey haddaad og kurbadaannu ku sugannahay ilahu naga faydi in kalaa dhagixi dhaqaaqa kama bixi karo intaana intaasna inay ka bixi karaan ma aha kii kale ilaahay wuxuu ku baryey xaaraanta iyo macaasida iyo dembiyada siduu uga dhowrsoonaa markuu awooday dabadeed oo wuxuu yidhi waxaa jirtay gabadh aanu ilmaadeernahay gabadhaasina waxay ahayd gabadhaan jeclahay ayay ahayd gabadhii ayaa waxaan ka doonay xaaraan baan ka doonay way isu kay diiddeen beri dambay gabadhii baahatoo tabaala heshay way i soo baahatoo waxbay i weydiisatay diraar bay ku sugan tahay dhibaato ah markaasaan idhi waa ku siinayaaye laakiin dantaydii fuli oo waxaan kaa doonaya iga yeer waxay tidhi waa yahay baan siiyey buu markaa xoolahay doonaysa wuxuu ka doonayaa guur maaha wuxuu ka doonayaa inuu zino ku sameeyo xumaan inuu falo oo gabadhaa ku falo ayuu rabaa gabadhii marka i yeeshay oo aan awoodi karay lugaheeda dhexdooda markaan imi ayay waxay igu tidhi ilaahay ka baq kaatunka xaqiisa mooye wax kale ha ku furin waa naxay buu yidhi halkii baan dabeedna markaysa halkii ka kacay buu buuhi aanaan waxba samayn yaa wixii aan siiyeyna maan weydiino ma odhan ii soo celi ilaahu haddaad og tahay arrinkaa inaan u sameeyey adiga dartaa waxaanu ku sugannahay naga fayd dhagix waa ka faydmay iyagoo soconaya ka soo baxeen meesha siday u kala horreeyeen saddexdu inaan u kala hormarin baa laga yaabaa ee qisada unbaan sheegayaa siday markaa ahayd inay markaa saddexdooduba ay camal saalixa ku tawasuleen marka macaasida in laga dhowrsoonaado iyo dembiyada markuu qofku awooday dabadeed waa arin caiimo weyn waa arrin weyn weyn marka dikrigan ducadaa laga hormariyey oo ducadaa la dambaysiyey dikrigana waa la hormariyey waxay noqonaysaa min qabiili tawasul bilacmaali asaalixa in lagu tawasulayo ilaahay lagu baryayo camalka saalixa kaannahu in la leeyahay ilaahu camalkaa saalixan la nimi iyo odhaahyadaa wanaagsan noogu dembi dhaaf kaannahu insaa lagu leeyahy faatixadaba eeg in ilaahay la baryo iyo in markaa rabbi in isaga keligii la caabudaya kee la hormariyey cibaadadaa la hormariyey xamdinaqi hadday tahay ammaantii ilaahay la ammaanaya hadday tahay hadday tahay waxa weeye iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin intaan ilaahay kaalmo la weydiisan oo aan hanuun la weydiisan baa waxaa laga hormariyey adoo quraannu ku caabudaynaa waa tawxiid marka waxay noqonaysaa min qabiili tawasul bilacmaali asaalixa ayay noqonaysaa waxaa laga qaadanayaa ducada ilaahay dembidhaaf laga baryayaa inay tahay min acdam aladliya ducooyinka ugu waaweyn inay ka mid tahay waayo xaalka caynkaasa ducada la sheegay ee ducooyinkii laga soo xulay waa in ilaahay dembidhaaf la weydiisto ruuxana hadduu ilaahay u dembidhaafo wax ka maqani ma jiro hadduu rabbi u dembidhaafo naarna waa ka badbaadayaa janno iyo raalli ahaanshana waa helayaa arrinka kale ku sugani waxay tahay dembidhaaf in ilaahay la weydiisanayo waxaa laynagu baraarujinayaa ruuxu si kastuu wanaagula yimaado laa yakhlu min dembin dembi ka madhnaan maayo nebiyada macsuumiinta iyagu waa gaar laakiin dadka kale dembi kama madhnaanayaan kullu bani aadam khataa wa khayru alkhataa'iina tawaabuun bini aadamka dhammaantood waa gef badan yihiin oo waa dembi badan yihiin cid dembi badanna waxaa ugu khayr badan kuwa toobadkeenka badan laa xawla walaa quwata ila billah culamada qaar waxay ku fasiraan inay yidhaahdaan tab aanu kaga badbaadno macsi xeelad aanu kaga badbaadno ma lihin awood aanu daaca ku awoodno iyo khayrna ma lihin in ilaahay lagu kaalmeeyo mooyaane walaa xawla lana can macaasi illaah walaa quwata lana calaa taacaati illaah ila billaahi ay ila biicaanati illaah macnaha culammada qaarkood waxay yidhaahdeen mashhuur ha ahaado caan ha ahaadee waa macno qaasir ah oo gaaban in la caam yeelaa ka fiican oo la yidhaahdo tab iyo tamartoonna nooma sugnaan aanu dhaqaaq iyo xarako iyo xasillooni aanu ku awoodin aya camal baa soo gelaya odhaah kastaa soo gelaysa ficil kastaa soo gelaya isdhaqaajin kasta iyo xasillooni kasta tab aanu ku samayno iyo tamar aanu ku samayno iyo tamar aanu kaga badbaadno iyo tab aanu kaga badbaadno waxaannu karaahiyaysanayno nooma sugnaan ilaa billaah ay biicaanat illaah kaalmada ilaahay inay ku dhacda mooye si kale nooguma sugnaan marka macnihii ay sheegayeenna waa soo gudagelayaa macnahanna waa ka sii caamsan yahoo waa ka guda ballaaran yahy haddii daliil la fasirayo la ysugu qabto in macno caama lagu fasiro iyo in macno khaasa lagu fasiro alarjax waa in macnaha caamka lagu fasiro daliil macnaha khaaskaa cayimaya oo gaar yeelaya haddaan la helin macnaha caamkaa in lagu xambaaro baa awla ah oo saxan wuxuu kaloo odhanayaa oo soo aroortay in la yidhaahdo wakhtiga hurdada laga kaco alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii wa radda calaya ruuxii alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allahaasoo alladii kaasoo ilaahaasoo caafaani i bogsiiyey oo i ilaaliyey fii jasadii jidhkayga caafiye ii siiyo bimacnaa masaa'ibkii iyo balaayooyinka iyo cudurrada iyo dhibaatooyinkao dhan iga ilaaliye wa radda calaya ruuxii naftaydiina ii soo celiyey wa adina lii bidikrih iina oggolaado ii fasaxay ii idmay inaan ilaahay xuso inaan ilaahay xuso xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi ayaa soo wariyey tirmidi ayaa soo wariyey xadiiskuna waa saxiix sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiiskanna waxaa laga qaadanaya in ilaahay loogu mahadnaqo caafiyada caafiyadana waxaa soo gelaya kullu musiiba inuu ilaahay kaa badbaadiyo cuduro keliya ma aha cudurada inuu ilaahay kaa badbaadiyo afooyinka kale inuu kaa badbaadiyo yacnii shayaadiintu inay ku dhibaateeyaan ama ku dureeyaan inuu kaa badbaadiyo yacni waxa weye wax kasta oo yani musiiba ama balaayi yani inuu ilaahay kaa badbaadiyaa yani caafiyadu way markaa ku saabsantay yani naftaydiina ii soo celiyey ina idmay dikrigiis yacni wax markaa uu ruuxu sameeyo waxa ugu qiimo badan wax wanaagsan inuu la yimaado taasaa markaa ugu wanaagsan saas aawadeed muu odhan inaan adduunyadii iska sii shaqaysto tacab iyo ubad iyo wax la imaado ii oggolaaday laakiin shaygii ugu qiimaha badnaa baa la sheegay wa adina lii bidikrih xuskaan ilaahay xusayana ii idmay oo ii oggolaado arrinkaa ii fasaxay yacnii rabbi baa loo mahadnaqaya mahadnaqa rabbi loo mahadnaqaana waxa weeye waa qaydun linicmati almawjuuda wuxuu markaa dabar u yahay nicmada joogta wuxuuna markaa sabab u yahay soo jillaabaysa nicmada maqan maxaa laga qaataa la in shakartum la haddaad shukri naqdaan waa idiin kordhinayaaba ilahay yidhi waa idiin kordhinaya waxaa laga qaadanaya laba arrin kow nicmada horeaan idiin baaqi yeelaya oo idiin daynaya laba ziyaado kaleaan idinku daraya ila shayga haddaan nicmadii hore la dayn oo la baaqi yeelin nicmo cusub in markaa la siiyaa kordhin mayso korarku wuxuu keensanayaa tii horena inay baaqi tahay tu kale nagu darayo inna fii khalqi asamaawaati waalardi allah wuxuu yidhi inna fii khalqi asamaawaati cirarka abuurkooda waxaa ku sugan waalardi iyo dhulka abuurkiisa sida loo abuuray cirkiiyo dhulkaba waikhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo maalintu inay iskhilaafayaan oo marba mid badanayo midna yaraanayo marna isleekaanayaan marna ka kale badanayo waa ay saa isku khilaafayaan ziyaado iyo nuqsaan ama ay iskhilaafayaan oo isweydaaranayaan oo marba mid imanayo waxaa ku sugan la aayaatin aayado calaamaad ilaahay lagu aqoonsado oo lagu garto ilaahay waaxidnimadiisa iyo kelidiisa lagu aqoonsadaa ku sugan waxay ugu sugan tahay aayaadkaasoo liulil albaab kuwa qalbiyada wanaagsan u saaxiibka ahaaday kuwa qalbiyada wanaagsan leh ayay ugu sugan tahay oo aayaadkaa wax ku qaadanaya ulil albaabku ayo aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan aladiina kuwii weeye yadkuruuna allaha ilaahay xusayey qiyaaman xaalay taagan yihiin ilaahay xusayey wa qucuudan iyo xaalay fadhiyaan ilaahay xusayey wa calaa junuubihim iyo dhinacyadooda xaalay u jiifaan ilaahay xusayey ay wa mudajiciina calaa junuubihim xaalay dhinacyadooda u jiifaanna ilaahay xusayey wa yatafakkaruuna fakeraya yadkuruunay ku cadfan tahay fii khalqi asamaawaati walard cirarka iyo dhulka abuurkuu ilaahay abuuray ka fekerayey kuwaas weeye waa kuwa sifadaa leh ee rabbina xusaya xaal walba mar walba ilaahay xusaya kana fakeraya cirarka iyo dhulka siduu ilaahay u abuurayna ka fakeraya rabbanaa maa khalaqta haada baatila waxay ka fakerayaan cirarka iyo dhulka abuurkooda waxay ka fakerayaan xaala kownihim qaa'iliin xaalay odhanayaan bay ka fakerayaan rabbanaa ay rabbanaa rabbigayow maa khalaqta haada baatila maa khalaqta maad abuurin haada kanoo makhluuqan ah baatilan ay libaatilin baatil daraaddii umaad abuurin ama baatilan ay mubtilan xaalaad baatil u saaxiib tahay maad abuurin subxaanaka ilaahu adaa xumaan ka nasahan oo ka dheer wax xumaan la yidhaahdo iyo nuqsaan la yidhaahdo shaqo kuma lihid waad ka hufan tahay faqinaa ilaahu naga badbaadi oo naga ilaali naga dhawr cadaaba annaar naarta cadaabkeeda ilaahu naga ilaaliyo naga badbaadi an nabigu sala allahu aleyh wasalam markuu habeenkii kaco soo dhowaadka wuxuu ku bilaabi jiray aayadahan aakhiru suurati aali cimraan ku sugan inuu akhriyo ayuu ku bilaabi jiray xadiiskana waxaa soo wariyey cabdulahi bnu cabbaas baa soo wariyey cabdulahi bnu cabbaas habeen habeennada ka mida ayuu wuxuu u hoyday guriga maymuuna ayuu markaa u hoyday maymuuna waxay ka mid ahayd zawjaatu nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga xaasaskiisii bay ka mid ahayd cabdullaahi ibnu cabbaasna waxay u ahayd habaryar ruma oo hooyadii la walaal a bay ahayd marka si uu cibaadada nebiga sala allahu aleyh wasalam u ogaado ayuu markaa habeenkaa ula baryey oo ula hoyday waxaanu la seexday qolka laftiisu la seexday qolka laftiisa ayuu la seexday kuray buu markaa ahaa bimacnaa waxa weeye qaangaadhka waa ku soo dhowaa laakiin marka qaangaadh ma ahayn marka nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo maymuuna markii ay seexdeen isaguna wuxuu la seexday agtooda ayuu seexday agtooda ayuu seexday nebigu markuu toosay calayhi salaatu wasalaam wejigiisuu masaxay wejigiisa ayuu masaxay si hurdadu marka uga baaba'do dabeedna waa kacay wuxuu akhriyey aayadahan intaanu weysaysan ka hor ayuu aayaadkan akhrinaya aayaadkan suuratu aali cimraan ugu dambeeya ayuu akhrinayaa waa koob iyo toban aayadood laakiin xadiisku wuxuu sheegayaa tobanka aayadood ee suuratu aali cimraan gebagabada u ahee khatimaya ayuu akhriyey marka taasi waxay noqonaysaa waa darxulkasri tobanka waxa dheeraadka ka ah oo hal aayad ah yada tiradii laguma darin waana caado carabtu ay isticmaalaan haddii tirada wax ka yara dhiman yihiin inay buuragareeyaan hadday wax yaro dheer yihiinna waxa ka dheer waxaa dheeraadka ka ah inay iska dhaafaan ay tirada ku darin markuu nebigu sala allahu aleyh wasalam aayadahan akhriyey dabadeed weliba wuxuu xadiisku sheegayaa in nebigu intuu dabadda u soo baxay cirka eegay aayaadkanna akhriyey marka waxaa laga qaadanayaa cirka in la eegaa yacni in markaa ayaan dhibi ku sugnayn haddii tafakur iyo loo eegayana inay markaa fiican tahay ayaa laga qaadanaya sidaas aawadeed warka ay wadaadada qaar ka sheegaan oo yidhaahdaan hebel hebel yacnii bacdulmashaayikh bay waxay yidhaahdaan afartan sano cirka ma eegin xayaa'an min allah xishoodu ilaahay ka xishoonaya daraaddeed baanu afartan sano cirka eegin bay ku leeyihin marka taasi inaynay fadiila ku jirin ayaa laga qaadanaya oo nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu eegi jiray cirka aayaadka qur'aankana waaba laynoogu sheegay in waxaweye cirarka iyo dhulka iyo la eego laga fekero aayaadku waa sheegayaan marka kadib markuu aayaadka akhriyey ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam qarbad soo laalaadoo biyo ku jiraan ayuu biyihii ka weysaystay biyihii ayuu markaa ka weysaystay markaa dabadeed ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam kacay dabeedna markaasuu tukaday waxaynu markaa laqbaynay labada aayadoo hore ilaahay wuxuu inoo sheegayaa in cirarka iyo dhulka siduu ilaahay u abuuray ay u abuuran yihiin iyo habeenka iyo maalintu siday isu weydaaranayaan isu khilaafayaan ziyaado iyo nuqsaan isugu khilaafayaan in aayaad ku sugan yihiin calaamaad lagu cibro qaataa inay ugu sugan yihiin liulil albaab kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibkaa inay ugu sugan yihiin waxaa loo jeedaa in laga fekero tafakaruu fii khalqi illaah walaa tafakaruu fiillaah saasaa looga jeedaa waxa uu ilaahay ku sifeeyey kuwaas ulilalbaabka ah inay ilaahay xusayaan xaalay taagan yihiin iyo xaalay fadhiyaan iyo xaalay dhinacyada u jiifaan mid walba mar walba inay ilaahay xusayaan bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa kinaaya can kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa xaalad walba ilaahay bay xusayaan waayo qofku haaliban sida badan ama waa taagan yahay ama waa fadhiyaa ama waa jiifaa axwaashiisa badankoodu saddexdaasay noqonayaan marka macnuhu wuxuu u dhacayaa xaalad walba ilaahay bay xusayaan baa macnuhu dhacay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xaalaadka qaarkood bay karaahiya tahay in ilaahay la xuso sida haddii suuliga lagu jiro oo kale in ilaahay la xusaa waa makruuh oo waa karaahiyo wakadalik marka uu ninku ku sugan yahay ama ninkii xaaskiisu jimaaca ay ku jiraan oo galmada ay ku jiraan xaaladda caynkaasna waa karaahiyo oo in ilaahay la xuso maaha bacdu ahlicilmi waa makruuh bay yidhahdeen labada xaaladood oo kale waa la karaahiyeysanaya laakiin culammada qaarkood waxay yidhahdeen may xaal la karaahiyeysanaya ma jirto ee mar walba in ilaahay la xusaa waa shay maxmuudah fadiilana ku jirta cumuumaadkaana laga qaadanaya waxay kaloo ka daliishadeen xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee sheegaya kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi nebigu sala allahu aleyh wasalam ilahay waa xusi jiray wakhtiyadiisoo dhan ayuu ilaahay xusi jiray calaa kulli axyaanihi waxaa soo gelaya marka uu korka u fadhiyo ou xaajo gudanayo xaaladdaas iyo marka uu galmada samaynayo iyo xaaladaha kaleba waa soo gelayaan xalkaha dhani ma jiro saas aawadeed bay a'immada qaarkood u daliishadeen wakhtiga ruuxu uu markaa istijoonayo ama uu korka u fadhiyo oo uu doonayo inuu xaajo guto xaaladda caynkaasa inuu ilaahay xusaa karaahiye ma aha karaahiyo ma aha waxay noqonaysaa shay maxmuud oo fiican bay markaa noqonaysaa waxaana raajaxsan sidaas ayaa qawisan waana sida imaamualbukhaari wa hayruhu ay u deliishadeen culamada qaar waxay ku fasireen yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wacalaa junuubihim in looga jeedo salaadda oo waxay yidhaahdeen markay awoodi karaan salaaddii istaag bay ku tukanayaan markay awoodi kari waayaan istaaggiina fadhi bay ku tukanayaan markay istaagga iyo fadhigaba awoodi kari waayaanna dhinacyada iyagoo u jiifa ayay tukanayaan calaa kulli xaal laakiin taasi kuma gaar aha yacnii aayaddu macnaha kuma gaar aha ha soo guda gasho macnahaasi laakiin aayaddu waa ka caamsan tahay dikriga ilaahay la xusana waxaa soo gelaya salaaddii iyo dikrigii kaleba waa soo gelayaan wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalardi rabbana maa khalaqta hada baatila subxaanaka faqina cadaaba annaar yacani waxa weeye dikriga iyo tafakurka laga hormariyey waxaa laga qaadanaya tawasul ilaahay camalka saalixa loogu tawasulayo inay tahay rabbanaa maa khalaqta haada baatilan subxaanak waa min qabiili tawasul saas aawadeed baa looga tartiibiyey faqinaa cadaaba annaar naga dhowro naga ilaali oo naga badbaadi cadaabka naarta rabbanaa innaka man tudkhil innaara faqad akhzaytah rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow innaka adigu man tudkhil innaara ku kastaad naarta geliso faqad akhzaytahu waa dullaysay wamaa lildaalimiina uma sugnaan kuwa daalimiinta ee xadgudbay min ansaar cid u gargaartaa uma sugnaan waxaa loo jeedaa daalimiinta dulmigoodu dhammayska tiran yahay ayaa markaa laga tilmaamaya ciddii naarta aad geliso waa dullaysay haddii markaa waxa weeye dukhuul mutlaqa oo ku waarayo la geliyey in la dulleeye shaki kuma jiro ee hadduu yahay min ahli lkabaa'ir dadkii dembiyada waaweyn u saaxiibka ahaa oo naarta loo geliyey si loo soo daahiriyo isagama waxa la odhanaya waa la dulleeyey taas waxa weeye waxay noqonaysaa in la yidhahdo nasiib buu ku leeyahy ee dullayntii dhammayska tirnayd lama dullayn laakiin waxay noqonaysaa yacni markaa qadar inuu markaa ku yeelanayo culamada qaarna waxay ku xambaareenba man tudkhil innaara kii aad naarta geliso xaalaad ku waarinayso ow naartii ku waarayo kaannahu in la yidhi kaad naarta ku waarinayso faqad akhsaytahu waa dullayse yani markaa sidaas la leeyihi calaa kulli xaal dulliga dhammayska tirana wuxuu u sugnaanayaa ciddii markaa naarta ku waaraysa ayuu u sugnaanaya dadka ahlulkabaa'irka ah dee shafaaca iyoba u furan in loo shafeeco qaado ama raxmatu arxam iraaximiin baa laga soo bixinayaa naarta ama shafaacada shaaficiinta laga soo saarayaa laakiin cid ahlu tawxiidi naarta ku waari mayso rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow innanaa annagu samicnaa waxaanu maqallay munaadiyan mid yeedhaya munaadigaasoo yunaadii ee ku baaqayo ku yeedhaya liliimaani ay ila aliimaan iimaanka dadka ugu baaqaya an aaminuu birabbikum ay qaa'ilan xaaluu odhanayuu markaa yeedhayaa rumeeya rabbigiin fa aamannaa waa rumaynay ilaahayow rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow fakhfir lanaa dunuubana fakhfir lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dembiyadayada noo dhaaf wa kafir canna naga daadiyo naga masax oo naga tirtir ama naga baabi'i cannaa xaggayaga sayi'aatinaa dembiyadeeda wa tawaffanaa na oofso maca alabraar dadka abraartee wanwanaagsan la jirkooda na oofso yacnii dadka wanwanaagsan ee abraarta ah ee iimaanka iyo camalka saalixa la yimi iyo birka iyo khayrka kuwaa la jirkooda na dil oo na oofso halkanna waxay ilaahay ka baryayaan iyagoo hormariyey inay maqleen mid yeedhaaya oo iimaanka dadka ugu yeedhaya munaadigaasi waa kee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa qawl culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen munaadiyan waxaa looga jeedaa qur'aanka oo dadka badankoodu ama ummadda badankoodu nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam sawdkiisa may maqal ee waxa gaadhaya ummadda waa qur'aanka weeye ee ciddii markaa saxaabada nebiga ahayd calayhi salaatu wasalaam ciddaasaa dee hadalka nebiga maqashay laakiin ummaddii kale ka dambaysay dee hadalkii nebiga may maqal sawdkii nebiga may maqal walow haba gaadho yacni qur'aanka iyo xadiiskii nebigu saas aawadee culamada qaar waxay ku xambaareen in looga jeedo qur'aanka in looga jeedo saasay ku xambaareen waxaa laga sheegay culamada qaarkood bacdu taabiciin inay yidhaahdeen man samica alqur'aana fakaannamaa samica alnabiya sala allahu alayh wasalam kii qur'aanka maqlaa wuxuu ka dhigan yahay sidii mid rasuulkii sala allahu alayh wasalam hadalkiisii maqlay ama fa faka'annamaa ra'a anabiya sala allahu alayh wasalam waxaad mooddaa inuu nebigii arkay oo kale ayaad mooddaa marka qur'aankii haddii la maqlo waxay ka dhigan tahay in nebiga sala allahu alayh wasalam hadalkiisii la maqlay oo la arkay saasoo kale ka dhiganta marka qur'aankii bay maqleen an aaminuu birabbikum fa aamannaa waa rumaynay inay maqleen ka hanuunka dadka ugu yeedhaya oo ay rumeeyeen maxay ducada kala leedahay xidhiidh maxay la leedahay yacani ducada iyada maxaa markaa ka dhexeeya culammadu waxay yidhaahdeen tawasul baa ka dhexeeya camalka saalixa sheegista la sheegayaa la hormarinayaa dabeedna markaa waxaa ducada laga tartiibinaya fa aamanna rabbana fakfir lana marba hadday sidaa too iimaankii aannu la nimi ilaahayu noo dembi dhaaf oo dunuubtayda naga dhaaf wakafir cannaa sayi'aatina dembiyadana naga tirtiro naga masax maxay kale yihiin labadu culammadu waxay yidhaahdeen waa cala sabiili tawkiid ya oo yacni isla nooc iyagoo ah oo isku macno dhow ayaa haddana la israaciyey yacni alitnaab fi ducaa waxay noqotaa markaysaa mid maxmuud ay noqotaa ducadii in lagu xeel dheeraado oo yacni waxa weeye markaa tafaasiil badan yacni markaa lala yimaado waanu arki doonnaayo markaa xadiiska sheegaaya nuurka uu nebigu ku ducaysanayo sala allahu aleyh wasalam inta goore uu ku soo celinaya marba xubin uu sheegayo waxay sheegaysaa alitnaab fi ducaa ayay sheegaysaa mawaadic kaloo badanna waa jirta tanna waa noocaasoo kale wa tawafanaa maca alabraar dadka abraarta la jirkooda na oofso oo na dil waxaa laga qaadanayaa cid abraartee wanaagsan in markaa rafiiq lala yahay oo yacni markaa iyaga lala saaxiibay oo iyaga lala dhintay inay waxa weeye markaa taasina maxmuud tahay hum alqawmu laa yashqaa jaliisuhum waa dad aanu hoogayn oo guuldarraysanayn cidda la fadhiisataa saas aawadeed ba ilaahay waxay ka baryayaan inuu ilaahay dadkaa la jirkooda oofsado ou ilaahay dilo rabbanaa wa aatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow wa aatinaa nasii maa wacadtanaa kii aad noogu ballanqaadday kii aad noogu ballanqaaddayna sii ay aladii wacadtanaahu kii aad noogu ballanqaadday na sii ama wacadtanaa iyaahu calaa rusulika carabkii rasuulladaada aad noogu ballanqaadday na sii walaa tukhzina hana dullaynin yowma alqiyaamah maalinta qiyaame hana dullayn innaka adigu laa tukhlifu almiicaad ballanka ma burinaysidoo ma guub yeelayside ilaahayow sidaa noo yeel marka inaanu ballanka guub yeelayno waxay noqonaysaa min qabiili tawasul ayay noqonaysaa fastajaaba lahum waa ka ajiibo waa ka aqbalay rabbuhum rabbigood ayaa ka aqbalay annii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unhaa yacni wuxuu kaga aqbalay annii ay biannii laa udiicu inaanan luminayn camala caamilin mid camal fala camalkii inaanan dayacayn oo luminayn caamilkaasoo minkum idinka idinka mid a min dakarin aw unthaa xaaluu markaa lab ahaaday ama uu dhadig ahaaday camalkiisa lumin maayo mid camal falay camal wanaagsan camalkiisa ma dayacayo ma luminayo bacdukum min bacd barhkiinba barhka kale ay ka tirsan yihiin bimacnaa xagga sawaabkiiyo ciqaabka isku mid baa tihiin labkiinna iyo dhadiggiinnuba oo kii khayr la yimaadana khayrkaasaa laga abaalmarinaya istusi baa loo abaalmarinaya kii shar la yimaadana labiyo kuu doonaba ha noqdee isku si loo abaalmarinaya la odhan maayo ee kii dhadigaa abaalmarinta wuxuu helayaa nus ka kale wuxuu helayo ka kale markaa waxa weeye sawaabka la siinayo nuskii buu helaya la odhan maayo yaa hadday dembi la yimaadaanna ciqaabta mid baa loo labanlaabaya la odhan maayo marka xagga hawaabka iyo ciqaabka marka laga eegaayo waxaad tihiin isku mid baa tihin isku sibaa laydin abaalmarinaya faaladiina haajaruu kuwii hijrooday oo dhulkoodii ilaahay dartii uga soo hijroodo uga soo dheeraaday oo uga yimi wa ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga saaray oo gaala ka saartay wa uuduu la dhibay fii sabiilii waddadayda lagu dhibay baa ilaahay yidhi wa qaataluu dagaalamay wa qutiluu la dilay la ukafiranna canhum ilaahay baan ku dhaartay ukafiranna ka masixe oo ka daadiye oo ka baabi'iye canhum xaggooda sayi'aatihim dembiyadooda wala udkhilannahum geliye jannaatin jannooyin geliye jannaadkaasoo tajrii ay ordayso ama ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru durdurradu ay sabaynayaan hawaaban min cindi illaah yani waxaan abaalmarinayaa ay la lauhiibannahum hawaaban abaalmarin baan abaalmarinayaa hawaabkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday ama jannaadka laga xaaleeyo maadaama la sifeeyey hawaaban xaalay jannaadku yihiin yacnii shay markaa mahuuba oo lagu abaalmariyey xaalayyihiin xaaluu yahay xaalay jannaadku yihiin yacni wax lagu abaalmariyey ay yihiin oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa xag yacni markaa ka ahaaday ilahay agtiisa ka ahaada wallaahu ilaahay cindahu isaga agtiisoo keliya waxaa ku sugan xusnu thawaab abaalmarinta wanaagsan iyo ajarsiinta wanaagsan baa rabbi agtiisa ku sugnaatay laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad laa yagurannaka yaynay ku kadinin oo ku kadinin oo ku kadinin taqallubu aladiina kuwii gadgadoonkoodu kafaruu gaaloobay gedgadoonkoodu iyo tasarufkoodu yaanu ku kedin filbilaadi beledada ay ku oo ku calanwallaynayaan yaynay ku kedinin mataacun qaliil ay taqallubuhum gedgadoonkoodu mataacun waa raaxo yar iyo bidhbidh yar oo qaliilun yar umma ma'waahum intaa dabadeed hoygoodu jahannamu waa jahannama wa bi'sa almihaad gogol bay u xumaatay ay hiya jahannami laakin aladiina ittaqow rabbahum ha yeeshee kuwii ittaqow rabbahum rabbigood ka baqay lahum jannaatun waxaa u sugnaatay jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay sabaynayso ama ay yaacayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru durdurradu ay yaacayaan khaalidiina fiiha waxaa jannaadkaasi u sugnaadeen xaal ay yihiin qaar ku waaraaya jannaadka gudahooda nusulan min cindi illaah nusulan xaalay markaa martisoor tahay lagu martisooray ama yacnii la yidhaahdo ay la uctiyannahum waxaan siinayaa nusulan yacni markaa martisoor baan siinayaa nusulkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday wamaa cinda allaahi khayrun lilabraar wamaa cinda allaahi kii ilaahay agtiisa ku sugnaaday khayrun isagaa u khayr leh lilabraar dadka wanwanaagsane abraarta ah ee biriga iyo khayrka u saaxiibka ah waxa u khayr leh waxa ilaahay agtiisa ku sugnaadoo jannaat ah iyo naciim ah wa inna min ahli lkitaabi laman yu'minu billaah aayaadkan waxaa ku sugan ducadii mu'miniintu ay ilaahay baryayeen oo ay ku celcelinayeen rabbanaa rabbana rabbana ay sidaa ku celcelinayeen ilaahayna wuxuu inoo sheegay ducada inuu ka aqbalay ayuu ilahay inoo sheegay oo ka ajiibay waxay yidhahdeen culammadii salafka qaarkood sida jacfar asaadiq laga soo naqliyey shan goor ruuxa ilaahay yidhaahdaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa yidhaahdaa ilaahay ducada waa ka aqbalaa mu'miniintani shan goor bay ku celceliyeen oo mar walba rabbanaa lahaayeen ya marka shan goor qofka ku celceliya ilaahay ducada waa ka aqbalaa rabbanaa maa khalaqta haada baatila rabbanaa inaka man tudkhil innaara faqad akhzayta rabbanaa inana samicnaa munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaamanna waa saddex rabbanaa fakhfir lana dunuubana iyaduna waa tii afraad aayadda kalena waa ta shanaad xasanulbasri waxaa laga sheegay inuu yidhi kamay zuulin inay yidhaahdaan rabbanaa rabbanaa rabbana ay yidhaahdaan ilaa laga ajiibay waxay celcelinta lagu celcelinayo rabbanaa inay waxa weeye markaa khusuusiyo gaara inay leedahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ismullaahi alacdamka axaadiista qaarkood ay sheegayso inuu jiro ismullaahi alacdam oo ruuxa ilaahay ku barya ilaahay ducada ka aqbalo waa rabbi iyo rabbanaa bay yidhahdeen bacdi baa sidaa yidhi waxay u cuskadeen waxay yidhahdeen ducooyinka qur'aanka ku soo arooray qaalibkoodu erayga rabbi ama rabbanaa bay ku yimaadeen hadday tahay ducadii nebiyada iyo saalixiintu ku ducaysteen ee qur'aanka lagaga xikaayooday hadday yihiin ducooyinka tacliim uu ilaahay addoommada barayo uu ilaahay qur'aanka ugu sheegay wax kale iska daayey ducooyinka xataa ahlu naarku ilaahay ku ducaysanayaan rabbi iyo rabbanaa baa ku badan taasi waxay ku tusinaysaa bay yidhahdeen eraygaa rabbi in ilaahay lagu baryaa rabbana rabbana iyo rabbi inay leedahay khusuusiya gaara inay leedahay marka waa ismullaahi alacdam ka yidhahdeen culamada qaarkood xadiis lagu soo wariyey waa jiraa laba goor ruuxa yidhaahdaa yaa rabbi yaa rabbi inuu ilaahay ka aqbalo laakiin xadiiska sanadkiisu waa daciif oo isagu qawi ma aha xadiiskaasi isagu qawi ma aha axaadiistana waxaa dhacday in ay soo aroortay erayo kale oo laynoogu sheegaayo ismullaahi alacdamkiinat taasna culamada qaarkood waxay yidhaahdaan ismullahi lacdamku isim gaara ma aha ee magac kastoo magacyada ilaahay ka mid a ama rabbana ha noqoto ama allaahumma ha noqoto ama markaa sifooyinka kale wanaagsana la raacinaya ha noqotee oo qalbigii qofku si fiican ilaahay ugu soo xaadiriyo yacni waxa weeyaan ugu khushuuco yaqiintii qalbiga marka ay ku sugan tahay isagoo yaqiinsan uu ilaahay baryo yacni ducadii wax maanico u diidayana aanu la imanin waxay noqonaysaa ismullaahi alacdam ayay markaa noqonaysa yani saas yadaa bay culamada qaarkoodna u dhigeen marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal baryada ilaahay la baryayo in marka waxa la farbadsado aad lagu dadaalo lagu celceliyo aliduu biyaa daljalaali waalikraam yani waxaa laazimtaan oo aad ugu celcelisaan yaa daljalaali waalikraam ya dadka qaar baa waxay yidhahdaan ducada ilaahay la baryaya faa'iide marka waxa gaara male waayo wixii maqduur ahaaye qadarnaa unbaa dhacaya ya haddaad baridii haddaanad baryinba shaygii lagu qadaree lagu qoray ayuunbaa dhacaya marka saas aawadeed yacnii in markaa ducadii lala yimaado maba boorinayaanba qiso aan sugnayna waa soo qaateenoo waxay yidhahdeen ibraahiim nebi ibraahiim ayaa markii dabka lagu tuurayey malaku jibriil baa u yimi markaasuu maxaan kuu qabtaa markaasuu yii amma ilayka fala xaggaaga inaan xaajo weydiista miyaa taasi ma jirto haddaa ilahay maxaad u weydiisan weyde yacni wuxuu yidhi waxaa igaga filan waa sida qisadu sheegayso ogaalka uu xaalkayga og yahaa igaga filan inaan wax weydiisto qisada noocaas waa qisa baatila laa asaasa laha min asixa ya yacni sanad marka waxa ma leh waa qiso baatila aan asal lahayn weeye adilada waxaa ku soo arooray iyadoo laynagu boorinaayo baryada ilaahay la baryayo allahna wuu amray waana cibaado rabbi lagu caabudayo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu idhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalayaa haddaa ibaridaan waa amar ya adducaa huwa alcibaada ducadu waa cibaado rabbi baa loogu tacabudaya ta kale arrinka ku saabsan qadarka miyay celinaysaa dee qadarku waa wax kastoo dhacaya markaa ducada lafteedu qadarkay ka mid tahay qadarka ayay ka mid tahay qadarkana in qaarkiiba qaar lagu daafaco waa dhacdaa walaa yaruddu alqadaa ila adducaa yacni qadarka ma celinayo ducada mooyaane wax kale yacni waxaa loo jeedaa waxa markaa qadarkii ka baxsan baa qadarkii baajinaya ma aha laakiin yada lafteedu qadarkii bay ka mid qadarkii ayay ka mid tahy maadaama wax kastoo dhacaya ilaa yowmi alqiyaama ay muqadar yihiin ayna qornaayeenoo hore loo sii qoray dee ducadu waxay ka mid tahy wixii dhacayey marka xaggaa qadarkii bay ka mid tahy sharcanna waa layna amray sharcanna waa layna amray marka saas aawadeed qadarkiibaa qaarkiiba qaar lagu daafacaya waatuu cumar bnu khataab radia allahu canhu ardaahu uu yidhi nafiru min qadari illahi ilaa qadar illaah yani waxaan ka cararaynaa qadarka ilaahay waxaan u cararaynaa qadarka ilaahay yani annagoo qadarka ilaahay ka cararayna haddana waxa weeye qadarka ilaahay unbaan u cararayna yani kama baxayno qadarka ilaahay waatuu saas yadaa yidhi markaad xanuunsato dee dawaad markaa doonanays xanuunkii waa biqadar qadar buu ku dhacay dawadiina waa qadar markaad gaajooto inaad gaajootaa waa qadar inaad wax cunto cuntada aad ku daafacdo gaajadiina waa qadar waa sidaas marka waxay ka mid tahay min qabiil ilasbaab ayay ducadu markaa ka mid tahay sababka iyo musababka mid walbana waa maqduur wa ina min ahli alkitaabi laman yu'minu biallaahi wamaa unzila ilaykum ahlu kitaabka waxaa ka mida laman yu'minu billaahi mid ilaahay rumaynaya iyo wamaa unzila kii la soo dejiyey mid rumaynaya ilaykum idinka laydinku soo dejiyey yacnii kii laydin soo dejiyey oo qur'aanka iyo waxyiga ah cid rumaynaysaa ka mid ah iyo wamaa unzila ilayhim iyo kii yaga loo soo dejiyey oo kutubihii hore ah towraad iyo injiil qaar rumaynayaa ka mid ah oo kutubihii horena waa rumaynayaan kitaabkanna waa rumaynayaan khaashiciina lilaah waxay rumaynayaan ilaahay xaal ay khushuucayaan lilaahi ilaahay dartii u khushuucayaan ama ilaahay dartii ay u tawaaducayaan laa yashtaruuna biaayaati illaahi amanan qaliila laa yashtaruuna xaalaynay iibsanayn ama bedelanayn biaayaati illaahi aayadaha ilaahay aynay ku bedelanayn ayay khushuucayaan ama laa yashtaruuna waxay rumaynayaan laa yashtaruuna xaalaynay bedelanayn biaayaati illaahi aayadaha ilaahay aynay ku bedelanayn amanan lacag aynay ku bedelanayn amankaasoo qaliilan yar ulaa'ika lahum ajruhum cinda rabbihim kuwa lahum yagu u sugnaaday ajruhum ajarkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ugu sugnaaday ama xaal ajarku yahay cinda rabbihim rabbigood agtiisa mid ku sugan xaaluu yahay ina allaha ilaahay sariicu lxisaab waa ka xisaabtiisu deg dega badanta yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow isbiruu sabra wasaabiruu la sabirtama oo bimacnaa gaalada ka sabir badiya iyagina waa sabrayaan marka idinkuna sabra inaad sabirka kaga qaalib noqotaan isku daya waraabituu yacni laazima faranta oo nafiyiina halkaa ku xidha faranta ku xidha oo ku sugnaada waattaquu allaah allah ka baqa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan ilaahay uga baqa xadiiskan aynu sheegnay ee ibnu cabaas nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu toosay inuu aayaadkan akhriyey waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa jira xadiis kale oo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi tobankan aayadood markuu sheegaayey weylun liman qara'ahaa walam yatadabbar yacnii halaag wuxuu u sugnaaday ama wuxuu hoog u sugnaaday cidda aayaadkan akhridaa oo aan ku tadabburinoo u fiirsanin ayaa markaa u sugnaaday ayaa halaag u sugnaaday marka in tafakur lala yimaado iyo tadabbur ayaa markaa laga qaadanayaa inay tahay waxa weeye mid markaa layna amrayo oo markaa mashruuca markaa inay tahay ayaa laga qaadanaya ducaa'u lubsi thawb baabkanna sheikhu wuxuu u dhigay marada marka la xidhanayo ducada lagu ducaysanayo ducadii markaa lafdigeedii buu qoray alxamdu lilaahi aladii kasaanii hada athawba warazaqaniihi min gayri xawlin minii walaa quwa xadiisku wuxuu sheegayey in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waman labisa thawban waman labisa thawban ku kastoo mara xidha faqaala yidhaahda alxamdu lilaahi aladii kasaanii haada oo yidhaahda mahadii waxay u sugnaatay aladii kii ilaahii kasaanii haada kan ihuwiyey marka shaygu wuxuu yahay buu magacaabaya athawba ayuu odhanayaa hadduu markaa waxawa thawb yahay hadduu markaa nooc gaara ah hadduu yahayna noocii gaarkaa buu markaa magacaabaya yacni waxawa alcimaamata ama alkhadrata ama alqamiisa alizaara alburdata yani waxa weeye shayguu magacaabaya alxamdu lilaahi mahad waxay u sugnaatay ilaahi aladii kaasoo kasaani haada thawba maradan ihuwiyey warasaqaniihi i arsaaqay oo marada igu arsaaqay min ghayri xawlin minii walaa quwa tab xaggayga ka ahaatay la'aanteed oo xaalaan tab ka madrhanahay ayuu igu huwiyey walaa quwatin iyo tamar iyo awood xaggayga ka ahaatay la'aanteed ayuu maradan igu siiyey oo iga yeelay mid markaa maradan yacni markaa xidhan iga yeelay hadduu sidaas yidhaahdo gufira lahu maa taqaddama min dembih waxaa loo dhaafaa dembigiisa wixii hor maray baa loo dhaafaa xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xadiiska weliba waa ka dheeraa oo ahlu sunanka kalena waa la soo wariyeen qadarka kale qadarka kaley soo wariyeen man akala طacaaman uma qaala alxamdu lilaahi aladii acamanii hada aطacaama warazaqaniihi min gayri xawlin minii walaa quwa gufira lahu ma taqadama min dembih ku kastoo cunto cuna oo deedna yidhahda alxamdu lilahi aladii acamanii hada aطacaama warazaqaniihi min gayri xawlin minii walaa quwa dembigiisii horaa laga dhaafaa marka ziyaadadan abu daawuud iyo xaakim xaakimiyaba ku daray waana marka waxay sugan tahay sheekh albaanina waa taxsiininayaa wax odhanaya waa xasana ayuu odhanaya saas odhanaya xadiiskuna waa min xadiisi mucaad ibni anas ayuu xadiiskiisa ka mid ahaa marka waxaa laga qaadanaya marka marada la xidhanaayo in ilaahay loo mahadnaqo oo dikrigaa lagu hadlo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga dikrigaasi leeyihi maadaama laynoo sheegay dembigii hore in laga dhaafo inuu ruuxu ku helayo shay cadiima wey ziyaado waxaa soo aroortay gufira lahu maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahara qadarka wamaa ta'akhara iyadoo lagu daraayo ayaa soo aroortay laakiin sheekh albaani wuxuu yidhi ziyaadada wamaa ta'ahara ma asixin ziyaadadaasi waa shaadda dembiga ee soo socdae aanu weli ruuxu la imanin in lagaga dhaafayo iyadu ma sugna qadarka xasankee sugani waa gufira lahu maa taqadama min dembih dembigiisii hore ee hormaray in lagaga dhaafay waana min qabiili ina alxasanaati yudhibna sayi'aat noocaas wey dunuubta la yidhaahdo waa lagu dhaafayaa xasanaadka lala yimaado jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa dunuub asakaa'ir waa dembiyada yaryar amaa dembiyada waaweyn ee kabaa'irta iyagu waxay u baahan yihiin toobadkeen bay u baahan yihiin oo biduuni tawba lama dhaafay bay yidhahdeen jamaahiiru ahlicilmi saasay mareen waxaanay deliishanayaan xadiiska saxiixa fii saxiixi muslim ee tilmaamaya alcumratu ila alcumra waramadaanu ila ramadaan wasalawaatu alkhams mukafiraatun lima baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir iyo maa lam tughsha alkabaa'ir rawaahu muslim fii saxiixih marka dembiyada la dhaafayo waxay yidhaahdeen waa kuwa sakaa'irta a ah weeyaan bay yidhaahdeen jamaahiiru ahlicilmi sidaasay markaa mareen ay ku tageen axaadiistaasayna deliishanayaan ducaau lubsi thawbi aljadiid mara cusub xidhashada la xidho ducadeeda markuu ruuxu mara cusub xidho wuxuu odhanayaa allaahumma laka alxamdu anta kasawtaniih allaahumma ay yaa allaahu ilaahayow yaa allaahu bay ka dhigan tahay marka yaadii xarfunidaagii baa la xadfay miimkaana laga ciwad yeelay allaahumma ilaahayow lakal xamdu adigoo quruu kuu sugnaaday mahadoo dhammi anta kasawtaniih adaa i huwiyey maradan as'aluka min khayrihi wa khayri maa sunica lah waxaan ku weydiisanayaa khayrkiisaan ku weydiisanayaa inaad khayrkiisa maradan isiiso khayrkeeda inaad isiiso wa khayri maa sunica lah waxa loo sameeyey khayrkeedana waa ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharrihi sharkiisaan kaa magan gelayaa sharka maradani leedahay baan ilaahu kaa magan gelayaa wa sharri maa sunica lah iyo waxa loo sameeyey sharkooda ayaan kaa magan gelayaa xadiiskanna waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa quweynayaa marka waxaa laga qaadanayaa maro cusub markuu ruuxu xidho inuu markaa xamdinaqa inuu la yimaado iyo baryada uu ilaahay baryaayo oo khayrka maradan ilaahay ka baryayo khayrka maradu waa maxay khayrka maradu waxa weeye waxaa looga jeedaa waa inu ruuxu ku intifaaco cawradiisa ku asturo yacni cibaadaadkii ku guto yacni markaa khayrkiisa ashyaadaasaa ka mida ah. iyo baaqiga ay u baaqi noqonayso zaman markaa yacni xoogaaya ay anfacayso wakhti fiican uu ku intifaacayo waa khayrkeeda wa khayri maa sunica lahuna waxa weeye waa xaaje iyo daruuro dee in loo isticmaalo xaaje iyo daruuro iyo markaysaga tajammul aan kibir looga jeedin in loo isticmaalo waa khayru maa sunica lah sharkeedaan kaa magan gelaya gelayayo sharka waxa loo sameeyey waxay culammadu yidhaahdeen dee inuu ruuxu ku kibro oo isqaadqaado oo ku faanfaano oo waxa weeye markaa dadkii is yidhahdo waad ka sarraysaa yaa yani waxa weye umuuraha noocaasoo kale weyn ayaa laga tilmaamaya marka wa sharri maa sunica lahu waxaa soo gelaya yacni maryaha qaarkood baa waxaa laga yaabaa dee inay iska leeyihiin yacni markaa xaalad gaaro oo markaa ruuxu yacni dhici karto waxaa loo sameeyeyba tahay in lagu kibro oo la isku qaadqaado ya marka dee taasaa laga magan gelaya iskorraysin uu khalqiga iskaga korraysiinaayo inuu isticmaalo kibir inuu isticmaalo isqaadqaad iyo ikhtiyaar iyo khuyalaa inuu isticmaalo yacni waxa weeye waxaa soo gelaya sharka loo sameeyey in waxaweye looga jeedo maqaasid kale sida marka waxa waxaweeye marka in la doonaayo dee in markaa eh, cid laysu ekaysiiye wixii la mida calaa kulli xaal wixii tashabuh markaa sideeda u samaysan oo khasaa'is ah iyada markaa oo cidi la gaar tahay cid markaa ama gaalo ay la gaar tahay ama waxaweeye markaa cid xunxume a la gaar tahay oo ku caanbaxday aan lala wadaagin tashabuhoodu ma bannaana man tashabbaha fa huwa minhum adducaa'u liman labisa thawban jadiidan baabkan afraad wuxuu ku saabsan yahay ducada loo ducaynaayo liman labisa kii xidhay thawban mara xidhay maradaasoo jadiidan cusub xidhay ducada loo ducaynayo ayuu ku saabsan yahay tublii wa yukhlifu allaahu tacaala siiqada waxay u eg tahay sheikhaaynuga barannay axaadiis inay tahay laakiin tani waa asar ee xadiis nebi ma aha can abi nadrata kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam idaa labisa axaduhum thawban jadiidan qiila lahu tublii wa yukhlifu allaahu abi nadra wuxuu yidhi waxay ahaan jireen asxaabtii nebigu calayhi asalaatu wassalaam idaa labisa axaduhum thawban jadiidan hadduu midkood xidho maro cusub qiila lahu waxaa lagu odhan jiray tublii waad baali yeelaysaa oo maradan waxaad ka yeelaysaa mid markaa duuga oo idlaataad ka yeelaysaa wa yukhlifu allaahu ilaahay baa beddelna khalaf kaaga dhigayo maradan maro kale kuugu beddelaya markay kaa idlaatana ilaahay baa mid kale ku siinaya bimacnaa ha ku siiyo marka siiqadu waa khabar laakiin macnaha looga jeeda waa ducaa ducaa looga jeeda macnuhuna wuxuu u dhacayaa yacni wakhti badan noolow ilaa aad maradan ka idlaynayso ilaahayna beddel yacni fiican maradan ha kaaga beddel yeelo beddel kale ha ku siiyo xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud marka waa asar asarkaasina waa sugan yahay sheekh albaanina waa saxiixinayaa laakiin waxaa jira xadiis marfuuca oo macnahan sheegaya ayaa jira oo imaamu imaamulbukhaari saxiixiisa uu ku soo wariyey gabadha la yidhaahdo ummu khaalid binti khaalid ayaa maro wanaagsanoo cusub bay soo xidhatay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam ablii wa akhliqii summa ablii wa akhliqii sidaasuu nebigu ugu laba goor baali yeel oo bimacnaa mid maradan idlaysata oo siday u xidhan tahay ku idlaata yacni markaa noqo wa akhliqii yacni waxa weeyaan markaa waa isla macni weeye yani thawb khaliq yacni marka marada idlaataa la yidhahda marka waxan waxaa mid yani maradan idlaata ka yeel weeyaan waxaa kaloo loo soo wariyey riwaayo wa akhlifii yacni khalaf kalena marka waxa yani markaa bedel kalena khalaf ka yeel oo maradan mid ka bedela marka iyadu kaa idlaato iyadana isticmaal mid kale ablii wa akhliqii uma ablii wa akhliqii bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanaya qofkii mare cusub soo xidha in loogu duceeyo ayaa laga qaadanaya taasina waa ixsaan oo ruuxii loo samaynayo weeye waxaana ka dhalanaysa in markaa cimri dheerarna loogu ducaynayo ayaa ka dhalanaysa xadiis labaadna waa keenay ilbas jadiidan wacish xamiidan wa mut shahiida ruux baa maro soo xidhay maradii markuu soo xidhaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam a jadiidun haada am ghasiil tani ma maro cusub baa mise waa maro la soo maydhay riwaayaadka badankood waxay sheegayaan bal ghasiil waa maro la soo maydhay markaasuu ku yidhi ilbas jadiidan wacish xamiidan wamut shahiida riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay ajadiidun haada am ghasiilun qaala bal jadiid waa maro cusub laakiin agsarka riwaayaadku waxay sheegayaan bal ghasiil waa maro la soo maydhay weeyaan sidaasaa badanka riwaayaadku ay sheegayaan calaa haada riwaayada ghasiilka ahi hadday sugnaato waxay ku tusinaysaa inayna ku gaar ahayn marada cusub laakiin riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan jadiid qaarna waxay sheegayaan ghasiil qaarna waxay sheegayaan laa adri wuxuu ku jawaabay garan maayo raawigu inuu yidhi wuxuu ku jawaabay ma ghasiil buu yidhi mise jadiid buu yidhi ma kala garanayo sheekhu wuxuu u keenay in maradani maro cusub ahayd ayuu markaa u keenay waxaana qariino ah dee ruux kastoo mara la soo maydhay xidhaa in ducadan loogu ducayn jiray caan ma ahayn ila maryaha la soo maydhay la xidhanayaa way fara badan yihiin yacni waxaa laga yaabaa weygii kasta in lasoo soo xidho mare la maydhay marka waxa weeye hadday markaa mar kastoo caynkaasi ay dhacdana loogu ducayn jiray dee aad baa loo soo naqlin lahaa aada ayaa loo soo naqlay marka taasoo kale laga yaabaa inuu qarino ka dhigay ilbas jadiidan nusakha qaar wuxuu dabcadaha qaar idiin dabdinaya ama idiin xarakeenaya ilbis laakiin waa khalad bacdu way kor dhigan tahay sida saxan haddii nuskhada ay ku dhacday hoosdhig bacdu ku dhacday kordhi ku qoro ilbas waa labisa yalbasu lubsan ilbas xidho jadiidan mara cusub xidho wa cish xamiidan noolow ay maxmuudan xaal lagu mahadiyey oo bimacnaa lagu ammaanay noolow wa mut shahiidan dhimo xaalaad shahiid tahayna dhimo xaalaad shahiid tahayna dhimo xadiiskanna waxaa taxsiiniyey ibnu xajar alcasqalaani waxaa saxiixiyey buusiiri waxaa taxsiiniyey isaguna albaani albaani ayaa isaguna taxsiiniyo yidhi waa xasan marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal ruuxii maro wanaagsan soo xidha ama maro cusub soo xidha in loo ducaynayo ayaa markaa laga qaadanaya dikrigaasna ay ka mid tahay waxyaalaha loogu ducaynayo ilbas jadiidan wacish xamiidan wamut shahiida taasna waa ixsaan marka muslimiinta ay isu samaynayaan oo qaarkoodba qaarka kale ay u ducaynayaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk